sheekhu magaciisa sheekh maxamed naasirudiin ayaa la yidhaahdaa ibn alxaaj aw ibn alxaaj nuux ina xaaji nuux baa la yidhaahdaa magaciisana maxamed naasirudiin baa la yidhaahdaa qoys ahaan waa albaniya waa nin albani ah halkaasuu ku dhashay yurubtaasuu ka soo jeedaa taariikhdu sheekhu dhashay xagga hijriga waxaa la yidhaahdaa kun saddex boqol soddon iyo saddexdii hijradu u dhashay kun saddex boqol soddon iyo saddexdii hijirada ayuu dhashay raxmatullaahi tacaala calayh oo ku beegnayd kun sagaal boqol toban iyo afarti waa xilli aan dhoweyn kun sagaal boqol toban iyo afarti miilaadiga ayuu sheekhu ku dhashay albaniya wuxuuna geeriyooday kun afar boqol iyo labaatankii hadda ahaa kuna beegnayd kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii cimrigaa dheer ayuu sheekhu noolaa salawaat raxmat ullaahi tacaala caleyh isagoo yarbay asagiiyo aabbihiiba ka soo tageen albeniya shaam bayna yimaadeen oo dhulkii waagi dambe sheekhu ku geeriyooday ah isagiiyo aabbihiiba waxay ku soo koreen madhabkan xanafiga ah waagi dambena sheekhu waa ka istiqlaalo waa ka madax bannaanaaday nin muxadisa oo faqiiha oo wixii daliil iyo diin u arka ka diin dhigta ayuu ahaa saasuuna ku geeriyooday ragga hadda la yidhaahdo kaluu ka sheekhu ka mid yahay waa haniyun can اtacriif in loo tarjamaysto ama laga sheekeeyo sheekhu ma baahno cid walbaa taqaan nin jecella waa yaqaanaa nimaan jeclaynoo sheekha ka soo horjeedana waa yaqaanaa soomaalidu waxay tidhahdaa xantaada xabiibkaa iyo xaasidkaaba waa hayaan marka magaca sheekh albaani iyo taariikhtiisii iyo aqoontiisii iyo wuxuu ka tegay nin jeclaa iyo nimaan jeclaynba way ag taallaa wakhti badan marka ku bixin mayno intaa uun dhalashadiisii iyo dhimashadiisii ah inaynu tilmaanno ayaa munaasab ahayd sheikhu wuxuu leeyahay dadaal dheeraad ah oo uu ku bixiyey diinka alla ummadda in loogu yeedho cilmiga in la faafiyo ummadda la gaadhsiiyo la baahiyo kutub in la allifo kutubtaasoo u adeegsanhayay wuxuu aaminsanaaye xaq ama diin ah inuu ku gudbiyo oo adeeg ay noqoto muxaadaraad iyo musalsalaad fara badan oo cajalo ayuu leeyahay sheekhu marka juhuud aad u fara badan buu ka tegey awooddiisa u badanna wuxuu ku bixin jiray xadiidka iyo fiqiga labadaa fanni kutub dhowr ah oo tabargal ayuu ku leeyahay raxmat ullaahi tacaala calayh aad wuxuu ogu caanbaxay inuu daryeelo kuna dadaalo sunnada lana dagaalamo bidacda iyo wix la halmaala akhiiran sheekhu waa geeriyoy raxmat ullaahi tacaala calayh maalmihii ay geridu soo dhoweey sanawaadka u muslimiintu intay ku xidhnayd inaan ku xidhnaynba sheekhu waa isku maandhaafeen masaa'il dhowr ah ayayna ku naqdiyeen sheekhu lagu haystaa taana waa dhaqan iska jiray oo marka imaam uu cilmi yeesho oo caan noqdo xusaadna waa yeeshaa muxibiin badanna waa yeeshaa sheekh aadi raxmat ullaahi tacaala calayhi anwaa waxaan usoo gudbinay wadaad meelahan ka istaago asaga wax ka sheeg markaasuu nagu yidhi maandhow waxaad yeelaysaan iska daya warkaas nimaan aan cadow iyo col lahayn waa islaan aan dhiig helaynin buuri marka faraha hawshaa kala baxab qolyaha marka isku dayay inay sheekh intay weerar ku qaadaan ay kenyaba ka tuuraan oo soomaaliya ku tuuraan ilan baasaboor soomaaliya oo haysan jiray raxmat ullaahi tacaala caleyh marka sheekhu xusaad badanna wuu yeeshay axibbo badanna waa yeeshay taa marka waxay keenaysaa in la qodqodo kutubtiisii iyo cajaladiisii iyo dhaxalkii cilmigahaa ah ee dacawa uu ka tegay baa la dabagalay nin walba marka intuu doonahaye buu ka qaatay nin sisan u qaatay iyo nin baasha deelqaaf geliya sarbeeb aan loo baahnay iyo koox la odhan karo marka runta la sheego way insaafeenoo sheekha xaqiisina waa siiyeen mulaaxadaadkii iyo simbiruxooyinku ku dhacayna way tilmaameen saasaana asooba wanaagsan inaad ruuxa ku kala tegin oo wuxuu yahay aada siiso haddii uu leeyahay mu'aakhada cilmiya khata' diineed oo looga baqayo ummadda inuu ay ku aafowdana in la tilmaamo si edab ay ku dheehan tahay oo miisaaman way fiican tahay mulaaxadaadka sheekhu waagi dambe adugu la keenay ee sheekh lagu eedeeyey marka la soo ururiya afar masala u waaweyn afar masalo ayaa u waaweyn masalada koobaad waa mowqifu shaykh min masalati aliimaan iimaanku muxuu yahay tacriifka uu ka bixiyey iyo go-aanku sheekhu ka qaatay far baa ku guda masalatu alkufri wاtakfiir ra'yiga uu sheekhu ka qabo sheekh albani raxmat ullahi tacaala calayhi ayadna far baa ku guda masaa'il ku tacalluqa asifaat asifaatna ayadna waa lagu eedeeyey oo sheekhu bacdu ahli sunna ayuu wuxuu ku tilmaamay inay ku qulween ihbaatka sida daarimi iyo rag la mid ah ihbaatu اlxaddi lilaahina waa inkiray masaa'il dhowroo noocaasa oo sifaatka ku lug leh sheekha waa lagu yar eedeeyaa masaa'ilka kale lagu eedeeyey waxaa ka mid ah mowqifu min a'immati الnajdiyiin qolyaha aima dacwa najdiya la odhan jiray dadka qaarkoodna wahaabi u yaqaanaan wuxuu yidhahdaa sheekhu waxaa ku jira tashadud iyo ghuluwi fii madhabihim maxaa cabdiwahaab baana bilaabay asagaa hadalihiisaana laga qaatay ilaa aminkana ghuluwgii ma aysan ka waantoomina way daba joogaan buu ku gabagabeeyey hadalkiisi afartaa adu aas-aas ayaa u badan waxyaabaha sheekha lagu haysto labadan dambe ee ku saabsan mowqifkiisa ku aadan culummadii reer najdi aniga aad iilama sii dhib badno wax saa u sii weyn ma aha waa aragti shaksi ah oo طaa'ifiya jamaaca sheekhu ka qaatay saxna noqon karta khaladna noqon karta xataa hadday sax noqotona wax weynoo nagaga sii xidhan ma uu jiro inay khalad tahay bayna u badan tahay mowqifkiisa ku aadane kale masaa'il ku tacalluqda sifaatka sifo toosoo sheekhu uu inkiray anuu garan maayo sifa toosa uu inkiray hadda nimanka eedeeye eedeeye kuma arag sifa sifa loo tiri sheekhu inuu inkiray kutubtiisa meela kaleo ku sugay laakiin masaa'il caqligu uu keenayo ilaahay uunkiisu xad ma leeya mise ma laha oo iska badahi ah yuu sheekhu inkiray saxna ma aha ilaahay uunkiisu way kala baxsan yihiin xadka la sheegaya waa midda ah, ee ma aha sifa rabbi ku tilmaaman yahay oo lagu baryi oo loogu dhowaan ma ahee ilaahay uunkiisu ma u dhexeeyaa farqi iyo kala baxsanaan iyo kala socnaan ilayhi yascadu اlkalimu اطayibu wاlcamalu الsaalixu yarfacu gacmahan cirka u taagaydha keena xanuunsada cirku fiirina inaha la wada taagay xagga maxaa inaga jira yaa inoo diray ilaahayo uunkiisu waa kala baxsan yihiin qadiyadaas oo ay salafku ka hadleen oo ay sugeen cabdullahi maarag iyo raggii lamidka ahaaba oo sheekhu yar diiday waa jiraa howlaha noocaasa laftirkoodu wax weynoo kusii xidhan ma jiro marka hadda imaam miisaan la saarahayo markii nin imaama miisaan la saarayo wax weynoo sa hadda loogu sii tabdiiciyo wadaadka ma muuqdo laakiin waa un akhdaa cilmiga ah ou galay in la baraarujiyana way mudan tahay labada qodobee laakiin ku saabsan iimaanka iyo kufriga waa laba qodob oo khatar ah wa ficlan mana rabo inaan kusii fogaado wakhtigaa iska yare sheekhu marka lasoo gaabiyo masalatu liimaan wuxuu ka qabaa ra'yiga ay murji'adu ka qabto wuxuu yidhaahdaa sheekhu markuu tacriifinayo raxmat ullaahi tacaala calayhi aliimaanu qowlun wa camal wa ctiqaad saddexdaa buu maray siday salafku u mari jireen laakiin aafadu waxay ka imanaysaa markuu sheekhu yidhahda waan tafsiilinhayaa markuu sheekhu tafsiil usoo dogo yihi waan faahfaahin wuxuu ku leeyahay acmaashu iimaanka waxay ka mid tahay kamaalkiisa waa min aliimaani alkaamil aw waa min kamaali aliimaan marka acmaashu marnaba ma noqoto cinda shaykh ma noqoto rukni ama shardi lisixati aliimaan wuuna caddeeyaa qadiyadaasoo qadiyuu sheekhu barbara ma aha kutubtiisana wuu ku caddeeyaa sida silsiladoo kale xukmu taariki asalaa oo kale mawsuucatu eh, albani fi alcaqiida oo kale wuu ku caddeeyaa wuxuu qarsadana ma ah wuxuuna sheekhu leeyahay ruuxa hadduu aa shahaato shahaataynka laba macnahoodana aamino wixii caqiidada waajibana qalbiga uu ka ictiqaada hal camalla weligii uusan la imanin hal waajib salaadda laga bilaaba ilaa waxa ugu yar ee diinteenna uusan la imanin saana uu ku dhinto wuu badbaadayaa waa min ahli ljanna bimacnaa xataa hadduu naar galo ku waari maayo bimacnaa kaafir ma aha waa mu'min naaqisu liimaan ama naarta waa ka badbaado jannuu geli ama hadduu galo ku waari calaa aqali taqdiir waa maxay waa mumin naaqisu liimaan laa yukhallad fi nnaar halkaasuu ku gebagabeeyaa wuxuu sheekhu gaadhsiiyey ninka yidhaahda taariku salaadku waa kaafir taariku salaadku mu'min ma aha ruuxu yidhaahda oo islaamnimada u diida waxaa u dhuuntay buu leeyahay caqiide khawaarij asagoon isgaranaynin halkaasay la gaadhay sheekhu silsilada uu ku tilmaama hadal macnuhu sidaa yahay waxaa inta badan sheegahayana waa riwaaya bilmacna ilaa af soomaaliya baan ku hadlaya halkaasuu sheekhu la gaadhay silsilada mujalladka toddobaad wuu ku yidhahdaa qismiga weliba koobaad taariku salaadka waa ku tilmaamaa waa ku adkaa sheekh hawsha ayadaa dadka qaarkood isku dayay sheekha inay difaacaan waxay ku dhageen sheekhu wuxuu yidhaha alimaanu qowlan wa camal alimaanu qowlan wa camal laakiin waxay ka ilduufeen camalka sheekhu muxuu oga jeedaa asagaa faafay wuxuu ku yidhi camalku ma aha sharطun lisixati اliimaan mana aha rukni waa juz gabal ka mida iimaanka weeye oo laakiin wax dhammaystira waa buuxiya wuu kabaa ee ma aha shayha la imaashihiisu ay tahay asaasi la'aantiina uusan waxba asaxaynin ma aha saasuu sheekhu caddeeya hawlu barbarana ma aha bal wuxuu yidhaahdaa ninka yidhaahdaa acmaashoo dhan waajibaadka acmaasha waajibaadka waxay ka mid tahay min xaqiiqati aliimaan oo ka tegiddeedu iyadoo la awooda laga tagay laguna dhintay waa lagu gaaloobahayaa ninka sidaa yidhaahda caqiidatu alkhawaariji walmuctasilu aaminay wuxuuna yidhahda aliimaanu qowl wa camalu wa jamiicu اlacmaali الصaalixa waa sharط اlkamaal wlaysat sharطa صxatin khilaafan waa binasihi intaan dambe khilaafan lilkhawaariji wاlmuctasila halkaasuu sheekhu ku gebagabay waa masale iska cad ra'yiga waa caqiidaة اlmurji'a salafku ra'yiga laga yaqaana waxa acmaashu waa saddex qaybood mid waa shardu sixatin aw rukni liliimaan midna waa shardu kamaali liliimaan oo waa acmaasha la yidhaahdo waa min kamaali ilwaajib midna waa iimaan mustaxaba acmaashu iimaan rukni ah iyo iimaan waajibah iyo iimaan mustaxababa ay noqotaa sheekh albaani laakiin laba rugni unbuu ku ogol yahay laba god oo wula acmaashu waxay ama waa waajiba ama waa mustaxabe marnaba ma noqoto iimaanka shardi ooma noqoto ama rukni ka mida ma noqoto rukniga hadda waxaynu oga jeednaa salaadu waa taqaanana arkaanna way leedahay waajibaadna waa leedahay sunanna way leedahay shay haddii laga tago la kabi karo iyo shay salaaddii haddii laga tago ay burayso ma laha acmaashu waa sidaa cinda salafi saalix marka la khulaaseeyana sheekhu shubada u dhuumatay waxaa weeye uu ku simbiraxday acmaasha waajibada oo dhan oo laga tago adoo kari kara saana aad ku dhimato islaamkaa lagaga baxaa siday caddeeyeen a'immadu isxaaq ibnu rahuya isxaaq ibnu ibraahim alxandali imaam ahli khuraasaan wuu caddeeyey madhabu salafuna sidaa ku soo guuriyey ibnu cuyayna hortii caddeeyey ragga kutubta qoray oo dhan ee kutub uliimaan shariica alaajuri ibnu bata axmedna xambal wiilkiisa cabdulaahi ahaa ibn abi caasim raggii kutubta qoray laalaka iyo hibatullahi abari kulligood way caddayn qadiyaduna sidaa tahay acmaashii waajibadaahid adoo la iman kara haddaad saa kaga tagto ood ku dhimato ma tihid muslim dhintay waxaa tahay nimaan muslim ahay waa acmaasha oo dhan marka waxaa loo yaqaanaa taariku alacmaali kuliyatan ninkaa way ninkay salafku takfiirinayaan sheekh albaanina uu leeyahay waa muslim naaqisu liimaana acmaasha inteeda kale afraadda iyo aaxaadda marka camal camal loo fiiriyo salaaddii maalan keligeed la eego ama soonkii gooni loo fiiriyo ama zakadii gooni loo fiiriyo wixii la halmaada taasi in wax lagu takfiriyo fardi fardi alacmaal waajiba waa madhab اlkhawaariji wاlmuctasila fardi walbo oo waajib ah camal walboo iimaanka ka tirsan gooni ahaan haddaad ooga tagta gaal baa tahay hada huwa madhab اlkhawaariji wاlmuctaزila waa meeshuu sheekh ku simbirraacday laakiin salafku maxay leeyihiin waxay leeyihiin laba fiirma annagu aan leenahay mar waxaan dayaynaa acmaashoo dhan oo duduuban acmaashoo dhan oo duduuban kulligee ninkii ka taga maca alqudrati calayha muslim ma aha kuna dhinta sidaa camal waaxid oo mucayana ninkii ka tagana waxaan eegaynaa shareecadu camalkaa waxay ka tiri daliilka khaaskay ku yimid camalkan bixaddi daatihi baynu dhowraynaa baynu amaan eegaynaa waynu isfahnaan u malay haddii camalkan bixaddi daatihi aayad qur'aana ama xadiid ama ijmaac muslimiin uu ka yidhi waa kufri ninkii ka taga waxaan leenaha waa kaafir ku takfiirin mayna camal waajibuu ka tegay ee waxaan ku takfiirinaynaa salaad buu ka tegay sharciguna ka yidhi man tarakaha faqad kafa waan isfahnaan u malay marna waxaan leenaha waxaad ku gaalowday camal waajib aba ilaahay darti oo lamada iman weligaa ilaa ad ka dhimanayso marka waa warcad soo maaha marna waxaan leenahay waxaad ku gaalowday zaka aad bixin weyday waxaad ku gaalowday salaad aad kas oga tagtay oo maxaa ii gaalaysay xadiidkanaa kugu dhagan wadaado kuma lihi waxaad ka tagtay acmaaloo dhan baad ka tagtay kumana lihi camalkan ka tegidiisaa gaalnimo ah sidiisaba waxaan ku leeyahay salaad baa la yidhaahdaa camalba ha noqotee daliil gooni aa ku yimid asagaana kugu dhaga sinyasaad waa la kala soocaa baa la yidhi warku macad yahay mise weli waa qulban yahay sheekhu marka meesha ku simirda waa halkaa oo wuxuu arkay khawaarij oo leh iyo muctasiloo leh camal walboo waajib ah ninkii ka taga hee wuxuu ka tagay iimaankii barhkii iimaankuna ma qaybsamo iimaanka barhkii ninka ka tegay wuxuu la mid yahay kulligii mid ka tegey iimaanka kulligii ka tegna gaalba weeye kuleeyihi sheekhu marka khawaarijka carar iyo muctasilaka carar baa waxay u geysay inuu murjao u galo haddiise uu fahmi lahaa sheekhu ama wax u caddeeya uu heli lahaa inay laba kala maab tahay waa laba kala meesi wixii oo duduuban iyo asagoo kala qadqaadan wuxuu soo saraf iyo jumle ma laha tafaariiq iyo jumle soolama kala yaqaano acmaashu markay tafaariiq tahay camal walba gooni baan u fiirinaynaa waxaan leenahay maxaa adiloo kugu timid ka tegiddaada waa boodagooni u tuman marna waa acmaashoo dhana wada socota ninkii ashahaatay hal camalba weligii asagoon la imanin ilaahina aan ugu dhowaanay saa qalaf ku yidhi xaggee u socday marka horeba islaamnimaduu sheeganaya maxay ahayd idan waa in camal guud lagaa helo walow fardi ba allah ka dhigay labadaa qodob in laisku khaldam ma ah waana labada sheekh uu isku khalday alkaana uu ku khaldamay weliba uu la fogaado wuxuu dhaha dee ninkii khilaaf khawaarij buu u galahaya qodobka labaad ee uu sheekhu ku khaldamay waxaa weeye masalada ee kufriga kufriga marka lasoo gebagabeeyo sheekh wuxuu ku gebagaboobey ra'yigii jahmiyada oo wuxuu yihi gaalnimo maba noqoto waxaan qalbi ka dhicin kufrigu aan qalbi acmaasha daahirkeed samaysaan ee af iyo adin ka dhacda gaalnimada ma noqoto sheiku yii ku gabagabo waana adkeeyey waana ku dagaalamaa kutub uu hawshaa waa ku cadeeya waa ku sharxaa hadda faahfaahin badan kama gaadhay khulaasadu waa intaas wuxuuna waagi dambe qabay nin walboo gaalnimo ku dhaca qowl ama fal ilaa la ogaado caqiide ahaan wuxuu aaminsan yaha lama tagfiirin karo bal wuxuu ihi xataa yucriba dalika bilisaanihi ilaa uu ku yaha warla soco waan gaaloobay lama takfiiran karu leeyahay halkaasu cadeeyo binas riwaayo kale wuxuu leeyahay xataa yatabayana minhu anahu jaaxid sheekhu maasha waa ku fogoodo wuxuu la yahay madhabkii jahmiyada fi lkufri watakfiir ra'yigana waa ra'yu ljahmiya salafkuna beri bay ka yihiin culamo badan oo sheekha ammaanay oo sheekh inubaas ka mid yahay oo shanqiiti ka mid yahay oo ibnu cuthaymiin ka mid yahay oo nin walboo caalimo sheekha soo gaadha ama yaqaano sunni oo salafi ah ay ka mid yihiin baa sheekha ammaanay laakiin ammaanta waxba ku tari mayso marka shay xaqiiqaa lagugu haysto soo ruwaadda mayda arag iyo ardada xadiista warisa waa imaam jabal inacu dhi waa daciif idaa rawaa can fulaan fahuwa wa daciif saaxibu munkaraat waa awhaam ninka xogtaada haya iyo ninkaan xogtaada hayn laba kala baab wey wanaag baa kaa muuqda wadaad tukan baa tahay khushucsanoo ooyahaya ahlu khayr baan ku lehay markaan korka kaa ark laakiin wadaad dariska kula ah ama guriga kula degan ee dabacad xumadaada yaqaan iyo qallafsanaantaada iyo hunguri xumadaada iyo salaad la-aantaada warka hadhow miyaa lagu kari nin ahlu khayr u ahaa ee marka taraxul la tukanhayo ilmadu saa u shubi jiray ilmada ha ka dhegaysanna bu kuleehay ana aqaane yunku gaadi waan isfahanaan u malay xog hoose wadaadihii hayay baa ku garla qadiyadda sheekhu inuu caalimaha muran ma laha inuu juhuud badan ka taga iyo dadaal badan muran ma laha laakiin xaqaa'iqdan lagu haysto sheekhu ma ka sugan tahay haa kutubtiisa waliba ku qoran tahay iyo ashridadiisa iyo rasaa'ilkiisa qadiyaddan marka qadiyad lagu khaldami karo ma aha saa darteed ayuu masaa'il badan iyo oo nawaasili xawaadil isku hayay ayuu wuxuu ka istaagay mowqif aan wanaagsanay asagoo ka duulahay usuushiisa intaas sheekha aan kaga tagno ee labada masalo labada godba oo madhab jahmiya fi اlkufri wالtakfiir iyo madhab اlmurja'a fi اliimaan labadu waa laba khatar ah waa laba bidco waaweyn mid ayadoo ninkii laga helo cinda ahli اlcilmi muslimba ma aha oo tajahmiyada ah midna oo irjaa fi اliimaan ayadna cinda jamaaca min asalaf kufri weeye waa laba bidco waaweyn aada ha looga taxadaro ha layska ilaaliyo ninkii ku dhacana ummadda ha looga digo waa meeshuna wax ka qulban yahay wax ka khaldan yahay wey haddaana isla fahamsanayn iimaanku muxuu yahay oo kufri iyo gaalnimo maxay tahay weligeen isla heli mayno waan isku waya-aynaa waa isku daalaynaa laba carab ma kala badsaano bay iska noqon hadhow wuxuu ku dhihi waxaan ruuxa aad ku tagfiirisay waa khaarijinimo iyo waad fogaatay wadaadow khaariji baa tahay xaruuri baa tahay tagfiiri lanna ookiyaalo wuxuu wataa adugu aadan wadanin tusaale gaabana idin siiyo fiqiyaad wax ku fahantaani kutubta shaaficiyada iyo madaahibta o dhan waxaa ku qoran wadaad baa wuxuu ku yihi biyahan waa nijaaseha ku weysaysani ama wuxuu ku yihi weelkan waa nijaasee biyaha darsanin ama wuxuu ku yidhi maradan way nijaasowday ha ku tukani fuqadu maxay yidhaahdeen waa nin cimaama oo lagu kalsoon yahay oo maraggiisa la qabto oo lagu daba tukado salaada ku asaxdo oo gabdhaha loo meheriyo la siiyo way qiimo badan laakiin waxay dhaheen fuqahadu warkaa laga dhagaysan mahayo idaa kaana mukhaalifan fi lmadhabi najaaso maxay tahay haddaan isku khilaafsannahay kaba dhegaysan mayno warkuu leeyahay weelku waa nijaaso iyo biyuhu way nijaasoobeen iyo maradu way aafaysantahay laga dhegaysan may hadduusan nugu ahayn nugu madhab ahayn ousan nala waafaqsanayn oona isla fahamsanayn waxa wax nijaaseeya iyo cadadka nijaasaadka waan isfahnaa ile tahay mata waxaad ka aaminsantay inuu nijaaso yahay waad baa nijaaso maaha weelkii mata gaadhay maxaad ka leedahay wadaado marka adigu nijaaso ka qabto waa nijaas baad dhihi ha ku weysaysani biyaha nijaasaa gaadhay weelkan ha biyaha darsani maradan ha ku tukani dhan kale kaba fiiriyo neef xoolaa saaladii baa gaadhay kaadidii baa gaadho cadkiisi iyo caanihiisibaa la cuno culimo badan maxay leeyihiin waa daahir bay dhaheen xoolaha cadkooda iyo caanahood la cuno kaadidoo saxaabada nijaasada maaha hilibkooda iyo caanahood ay la mid tahay oon laska nadiifin mooye istiqdaar dabci ah ku jira mooyaan sharci ah kuma jiray dheheen halkaasay la mareen aduu maxaad aaminsan tahay aduu ha shahaneedhayo lisahay hadday aayantay la sibrabxda kaadi kugu soo dhow weelka kaaga dhaco waa la daadin soo ma hawlihii reer macallin shaaficiyada madhabkooda cani waa la qobi waagi dambe markay caana yaraan dhacdo la rafaaday geelina caano yareeyey caanihii daadintii lagu daalay mutaakhiriinta shaafici waxay yidhaahdeen saa u laska tuura ha laska dhamo warka wada fahanteen baanu malay almuhim waxaan oga jeedaa haddaadan wadaadku haddaydan wadaadku ka wada soconin maxaa nijaaso ah maxaana weel iyo biyo iyo mara ku nijaasoobaan isla keeni maysaan hee waxaana nijaasa nafs alqadiya markaad masalatu اlkufri watakfiir marayso wadaadku waa inaad ka wada socotaan maxaa lagu gaaloobaa haddaydan ka wada soconin adna un maxaadin weligaa waxaa tahay murji baa jahmi ah oo geesa waaweyn asal xukugo weligaa takfiir khaariji ah oo dhiigga ku halliyayaa soomaali markuu isku baabi'i la bixi maayo ardadu intaan wakhtigu fogaanin masalat اliimaan wاlkufri iska taxqiijiyen ha barteen wakhti badan ha ku bixiyeen ana ku dadaaleen maadaama sheekhu uu eh, tilmaamay oo yidhi ninka eh, taariku salaad gaalaysiiya wuxuu waafaqay bacda aqwaali اlkhawaarij ra'yigaa laftirkiisa waxaa yidhahda ibn rushdi fii kitaabihi bidaayat اlmujtahid ra'yigaa marka in la tilmaamay khulaaso yar aan idinka siiyo waa jeclaan lahaa masalatu اlkufri watakfiir intaanan fogaanin xisaabahaygana sii geli maayo hadda markuu xasan hawshaa bilaabo uu bilaabi baad is leedihiin laakiin waa idin khulaasay waxaad iska ogaataan in axkaamta kufriga takfiirka la barto waa waajib ma aha sunno iyo mustaxab midnaba ma aha diintiinaa ku xidhan waxaa ku xidhan ruuxaad gacal ka dhigan ead xidhiidhin iyo ruuxaad goyn baad ku xidhan waxaa ku xidhan kaad ka guursan iyo kaadan ka guursanaynin waxaad ku xidhan kaad sakada siin iyo mid kaadan siinaynin waxaa ku xidhan midkaad gawriciso cuni iyo kaadan cunaynin waad fahanteen baan axkaam diin oo dhan baa ku xidhan hadduu ilaahay isubaniisu inoo sheegeen afcaasheennu iyo aqwaasheennu macsiyo iyo taacaba inay isu dhex taal kufriyo iimaan isu dhex taal bini aadamkina macsiyo iyo daacaba waa ka dhici kufri iimaanna waa ka dhici mid walbana axkaam baa ku xidhan oo ku dabafayshan oo lagaa rabo xuquuqda inaad siiso ninka iimaan leh inaad ahal ka dhigato walaal ka dhigato qoyskuu dooniba ha ahaado soo ma dhex taal ninkii gaalnimo lagu helo axkaam buliya oo mucaadaad iyo in laga fogaada iyo axkaam dheero hadda aynan geli karin idan maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi maxaan isku ogeyn fahuwa waajib axkaamu اlkufri inaad barato watakfiir waa waajib diineed waliba cala alculamaai wa طalabat اlcilm caamaduna waxay waajib ku noqon markay u baahdaan inay la tacaamulaan dadka gaalada ah iyo dadkaan muslimiinta ahayn dadka diinka ka baxay waad u baahan tahay inaad tidhaahda hee aada iska hubsato zakada xaggeed ku bixi nabi allow waxaa lagu yidhi kafaaro qoor inaan xoreeyo marka qoorna haddee ma addoonteeda ma xorayn karaa nabi allow nabi wuxuu u yeedh la kaale waa la imtixaana imtixaanka markay ku baastaa le ictiqha fa inaha mumina maxaa loo imtixaanaya ka jawaaba jawaabahat waxaa ku tacalluqay xukun ficlo ah qoor mu'minada in la xoreeyo saxaabi bayna kaga xidhanta nabiguna waa u yeedho wuxuu yihi aan baadhna u kaaday inay mumina tahay la ogaada muslimo tahay markii la ogaada kadib ayaa hee layidhi way ku baxaysaayo ku bixi ma aha hawsha hawl iska ordaysa ninkaa doonta iska laacama ama u dhiib hawshu ma ah waa la baari waa la yska ogaan markuu ishkaal jiro wey labsi jiro wey qodobkaasi waa qodob qodobka labaad waa qadiyadda hadda soo baraarujiyo ah wadaaduhu way isku maandhaafeen masaladu ummaddu way ku dirirtaye iska ogo wadaadkaad wad hadlaysaan ama aad ka qaadan masaladan iyo diinkaba aad ka qaadan mowqifkiisa iyo ra'yi uu ka qaba iimaan iyo kufri nijaasan kugu miaaliye muxadiiin miaal aan kaaga keeno muxadiiin waxay yidhahdeen wadaadka fiqada imaamka hadduu wariyo xadiid taageeraya bidcadiisa la qaadan maayo waa imaam waa iq waa jabal laakiin waa murji ama waa jahmi ama waa khaariji ama waa xawa naasibi ama waa raafidi ila aakhiri اlqaa'ima xadiid wuxuu wariye taageerhaya wuxuu asagu aaminsanaa waxay dhaheen markan waxaa jira tuhmaa jirtee laga qaadan maayo bilaabo uu xoojinhayo bidcadiisii waa jamaaca min muxadiiin baa ku tagay usuuliya aan kugu misaaliyo usuulin waxay idhaahdeen wadaadka mujtahidka caalimka ah khilaafkiisa la qaban mahayo waxbaan laga soo qaadi mahayo masaa'ilka lagu ijmacay hadduu nagu khilaafo goorma hadday masalada ku saabsan tahay masaa'ilku uu ku bidcoobay masaa'ilku ku bidcoobay ummadda uu ku khilaaf ee mubtadciga lagu lahaa matalan nin qadari ah ama muxuu ahaay raafida ah ama shiici ah ayay culammadu waxay ku ijmaaceen masale shiicadii lid ku ah khawaarijtii lid ku ah muctasiladi lid ku ah markaasuu yihi ukhaalifukum fii dalik wa mujtahid imaam caalim bal ka dhacday waxaa leey warkaa wax laga soo qaadi maayo horaan baaban kugu haysana adiga kaa dhegaysa khilaafkaadu khilaafkaadu waa ka khilaafin hayru muctabar asalka saddexaad ee muhiimka idiin ah in badanna laydinku wareeriyo waxaa weeye muslim xaqdarro lagu gaalaysiiyo iyo gaal xaq daro lagu islaamiyo keebaa daran wadaad ma isweydiiseen weligii duqaydii masaakiinta soomaaliteed ay ku daaleena bergaa ma isweydiisay ruux muslim ah oo xaqdarro lagu gaalaysiiyo iyo gaal xaqdarro lagu islaamiyo keebaa daran ma isweydiiseen waa masale khatar ah cinda ahli اlcilm laa cinda ahli اljahaalati waالsafaaha waxaa daran gaal xaqdarro lagu islaamiyo nin gaaloo geesa waaweyn ama murta waxaa tiri muslim weeye bala ka dhacday ka leexda anuguna wadaad muslima fiican baan waxaa adhi kaafir weeye geesa waaweyna ka leexda labadaa keebaa daran inaad fahantaan baan rabaa cinda ahlilcilmi waxaa daran gaal koofiya islam lagu cacaamiyo middan ay maxay u daran tahay wadaadduhu waxay dhahan majlis aada fadhiisatodoo wadaadka waxba ka faa'iidin laguma noqdo intii la yaqaano haddii la celceliyo maxaad faa'idaysaan sababku waxaa weeye culammada muslimiintu waxay isku raaceen oo ku ijmaaceen gaal ninkii islaamiya bikayri xaqin inuu kaafir yahay waa ijmaac aanbiye kama dhibcaana daa'ifo walba muslimiinta kamida soo guurisa salafkaa soo guuriye muctasilaa soo guurisa ashaaciraa soo guurisa maaturidiyaa soo guurisa murjiaa soo guurinaysa nin aan guurinin ma jiro ijmaac bannaanka yaalla wey tan kale laakiin oo ah ruux muslimoo xaqdarra lagu takfiiriyo ma lagu gaaloobahayaa khilaaf baa ka taagan jumhuur ahli cilmina waxay qabaan inaan lagu gaaloobayninba waa macsiyo iyo waa dembi haddii aad ijtihaad iyo taawi lagu dhacdayna aan lagu haysanin haddaad ka sii idabdarro oola kacdana dembi lagaaga qoray kabiir am tooba u baahan wey laakiin gaalnimo ma gaadhsiisano cinda ah, jumhuuri ahli cilm ibn cabdilbar iyo khayrkii waxay soo guuriyeen xadiidkii odhanhaya man qaala liaakhiihi yaa kaafir faqad baa'a biha axaduhuma wuxuu ihi jumhuur ahlicilmi waxay dhahen xadiidku waa calىa gayri daahirihi lidalaail halka xadii axaadiid lamid o isaga macnaaba ku timidba sidaa darteed bay saxaabadu badankood ama kulligood sida la guursho anuu badankood baan aaminsanahay laakiin ibnu taymiya jamaca waxay yidhahdaan kulligood saxaaba o dhan waxay soo mareen khawaarijtii takfirinaya saxaabadii muslimiintii awliyadii ilaahay taabiciintu maxay dhaheen miyay takfiriyeen xadiidka ma aysan marin man qaal liakhiihi yaa kaafir faqad ba'a biha axaduhuma faqad kafara axaduhuma wajaba e, kufruhu bitakfiirihi maysan marinin xaggey ka martay saxaabadu xadiidku xaggey ka mar saxaabada oo dhan maxay oga uldoofeen ama badankood maxay oga uldoofeen xadiidka wuxuu leeyahay ibn cabdilbar waa hayru daahirihi baa lagu ambaari madaris lagu xambaari maayo lidalaa adiladuna way xoog badan tahay wuxuu daliishaday asagii keyrkiiba ay tilmaameen waman ramaa mumina bikufrin fahwa ka qatlih fii saxix bukhari somaydan kusoo maray ruuxu mumin gaalnimo ku tuuro oo ku riixa wuxuu lamida ah isagoo dilay muslim in la dila ma lagu gaaloobi jiray ninka haaydu waa kuma khawaarij baa shobina dhex fadhida intaa waa kafta wey intaa waa kafta waxay yidhahdeen waman raa mu'minan bikufrin xadiidkii bukhaari fahuwa kaqatlihi fahuwa ka qatlihi idan fahuwa ka qatlihi haddii ruux mu'minoo la dilay macsiyay ahay kabiira meel kabaa'ir bay ahay haddii la bannaysana waa lagu gaaloobi jiray idan qaacidada muxuu ahaayey lugawna waxaa weeye ana almushabbaha duuna اlmushabahi bihi ila an yakuuna اlmushabahu ila an yakuuna tashbiihu maqluuban tashbiih maqluub ah kuma yimaaday dheheen bacdu اlbalaaqiyiin kitaabka iyo sunnada shucarada iswaale iyo nimanka baasha ku xaal dheeraaday ee iska wareersan baa la yimaada mooyeen kitaabka rabbiga iyo sunnada nebi maxamed tashbiih maqluuba kuma yimaada wadaaddaa odhanaya calaa ayati xaal nabigu wuxuu ku matelay in uu yahay ka qatlihi marka hadduu ka qatlihii noqday qatliguna wuxuu ahaa macsiyo kadalika takfiru lmumini bikayri xaqin waa macsiya dhin taawiilkaasa bay laadeen ma aynay xadiidka iska tuurahayaan ama iska dalaa-il bay u dariishadeen minhaa naskana ka mid a ah, oo dhowr macno ku yimi lacnu lmumini ka qatlihi wa takfiiruhu ka qatlihi macsiyo wey qatligaa weliba ka weyn marka la fiiriyo usluubkan carabiga ah tashbiiha ah qatligaa weliba ka weyn takfiirinta bikayri xaqin ah. hadday bixaq tahay khayr dhibba mala waa khayr qodobkaas waa inaad ku baraarugtaan khatar wey faahfaahinteeda iyo masalada tafsiilinteeda hadda geli maayo laakiin ishaaraad uma bixinay asalka afraad mise saddexaad baan marahaya asalka afraad ee muhiima ah inaad ku baraarugtaan waxaa weeye kaafir waa kuma kaafir waxaa weeye ninka laga hela tilmaan gaalnimo oo sharcigu uu ku sheegay ama ilahay magac dhabo ruuxi sidii fircoon iyo hamaan iyo qaaruun iyo abulahab iyo abujahl wixlaha maaloo kale shareecaha magac dhabo ama tilmaan sharcigu sheegaha laga helo soomaaliya waxay tiraa maahmaahay waa nimay ku timid iyo ee nimay ku taallo gaalnimadu ninkay ku timid iyo ninkay ku taallo waa isku mid ninkii laga helay wuxuu la mid yahay kii rabbi magac dhaboo kale qadiyadaas waa qadiya iska maxsuum muran badanna ma laha usuul muran ku jiro ayaa ii dambaysa hal qodoboo muhima adin ku baraarujiyay adna laftirkeedu aydan laga yaaba inaan maqal hadda kahor waa maxay salafku ma leeyihin ahlu sunna waljamaaca ma leeyihin madhabu khaasan fi lkufr watakfiir maya ma laha waxaan rasaa'ilka lagu lugooyey caalam alcarabi waalcajam ama wadaado soomaliya wax badan u kala baxsayn masaladu jahalay ka yihiin waa waa idiin sheegay salafu saalix ma laha ama ahlu sunna waljamaaca ma laha ama asxaabu اlxadiid ma laha madhab u gooni ah fi اlkufri wالtakfiir goormaa la yidhaahdaa hebel baa madhabkan iska leh waxaa la yidhaahdaa markaad la gooni noqoto haddaan intiina intaan tashano aragti idinku khilaafa kulligiin maxaad odhanaysaan warkan warkii xasaan way adhahaysaa dhima waa warkeenni maxaad u diiddeen anaa idinkala gooni noqdo soo maaha ruuxu wuxuu ummadda kagala gooni noqdo ayaa asaga loo tiiriyaa haddaad tidhahda maalan salaada inay waajib tahay waa madhab imaam shaafici ka warrama miyaa lagugu qosli mise waa laguu sacbay waa lagugu qosli sababtu maxay tahay salaaddu inay waajib tahay waa madhabka ummadda muslimiintoo dhan idalkeed ma tahay mise maaha shaafici waxaa madhabkiisa ah masaa'ilka asagu intuu ku ijtihaaday uu ku khilaafay culummadii aimada walaalihiisa ahaa miyaad i maalig madhabkiisu waxaa weeye masaa'ilka ijtihaadiga ah ee uu kala gooni noqday fuqahadii inteedii kale warkaa inaad fahantiin baan u malay ahlu sunna waljamaca madhabkooda waxaa weeye markaad ilada waxaan kaa rabaa inaad ii keento masaa'il ku saabsan usuul baan rabaa usuul iyo dawaabit fi lkufri watakfiir ku saabsan ay ku khilaafsan yihiin dawaa'ifta muslimiinta inteeda kale ay kaga duwan yihiin warkaygu macad yahay mise waa laban yahay wadaadda allow war cad weyn aniga tabartayda aban iswaale ma arag ahlu sunna waljamaaca madhab gooni ay kala yihiin ummadda inteeda kale ee waxa fi lkufr wاtakfiir waxaan haynaa laakiin usuul iyo qawaacid laisku waafaqsan yahay qoyna ay ka baxeen laga wada socdo marro wada socodku uu yaraan madna uu badan laakiin madhab ay gooni leeyihiin oy odhanhayn ninkii khilaafo waa mubtadic ma jira fi lkufri watakfiir usuusha fi lkufri haddaa idiin dareeriyo ka koowaad waxaa weeye kufriga iyo waa xugum sharci ah oo waxaa laga qaadan adilada samciga ah bimacnaa qur-aanka iyo sunnada ijmaca laga qaadan iyo alqiyaas calaa dalik waa xukun sharcia alla iyo rasuulkiisaa iskale waxaana laga qaadan adilada sharciga ee laga qaadan mahaya caqliga waa asal asalka ummadda muslimiinto dhan baa qabta khawaarij baa qabta muctasilaa qabta ashaaciraa qabta maaturidiyaa qabta murjia qabta zaydiya shiic waxaan qabinba ma jiro marka ma odhan kartaa ana alkufra waa xukmun sharciyu yu'khadu min daliili الsamci laa min alcaqli may odhan kartaa waa madhab ahlusunna waljamaca dabaalnimo wey iyo aqoon daro waa inaad tiraahdo ahluqiblo dhan baa qaba waxaa khilaafay madhabka wadaad la yidhaahdo abulmacaal juwayni loo yaqaano ku caanbaxay imaamu alxaramayn yaa qaba oo isagu yihi kufriga takfiirka waxaa laga qaadan min adilati alcaqli la min adilati اsharci ra'yigaana wuxuu ku faahfaahiyey kitaabkiisa atalkhiis fi usuuli اlfiq wadaaddo dambe o ashaacirana waa ku raaceen laakiin ashaacirada badankeed ummadda kale ay la socdaan islaamka waad ifahanteen baan u malay asalka labaad waa maxay hadduu takfiirku iyo kufrigu xukm sharci aya waxaa laga qaadan meesha laga qaato axkaamta sharciga ah alkufr wاtakfiir yu'khad min xayثu tu'khad alaxkaam الsharciyaة اlأkhra dahaarada salaada soonka xajka weyse maxaan jebin adilada aan ka qaadano yaan tanna ka qadanaynaa daliilka qaci buu noqon karaa dani buu noqon karaa waana asal ay isku waafaqeen muslimiintao dhan ilaa bacdu اlmuctazila wa bacdu الzaydiya wa bacdu اlashaacira khawaarij baa kula socota muctazilo badankeed baa kula socda ashaaciro badankeed baa kula socda zaydiye badankeed baa kula socota maaturidiyo dhan baa kula socota ima dhihi kartid murjiaa kula socota ima dhihi karti hee waa madhab ahlu suna waljamaca waa ay fahanteen baan u malay bacdu zaydiya washiica wa bacdu اlashaacira waxay yidhaahdeen daliilka wax lagu tagfiirin ama sababka kufriga ah daliilka ka dhigay inuu kufri yahay waa inuu yahay daliil qaci oon danni ahayn waana khaa fi sharci wاlcaql asalka saddexaad ee laga wada socdo waxaa weeye ama lagu kala tagsan yahay yaa la tagfiirin yaa la gaalaysay hadduu gaalnimo ku dhaco jumhuur ahlicilmi waxay qabaan ruuxa caaqilka ah ee doorteen la dirqiin ruuxa caaqilkaee caqliga le maankii maskaxda aan lagaga jirin xaggana aan la qasbine asagu doorteen la dirqiin hadduu gaalnimo ku dhaco waa la tagfiirin bay dheh walow kaana sabiyan mumayizan hayra baaliqin shaaficiya waxay dhaheen maya an yakuuna caaqilan baaliqan mukhtaran baa shardi ah ay maxay ka dhigeen saddex shardi shaaficiy jumhuur alculamaa oo dhanna maxay dhaheen labaun baa loo shardiyaa an yakuuna almukafaru caaqilan mukhtaaran doortay oon la dirqin ima dhihi karti madhab ahlu sunna waljamaca waxaa weeye ruuxa mukafarkee la tagfirinhayo waa inuu baaliq yahay oo caaqil yahay oo mukhtaari waxaan le ru baaliq yahay waa madhab bacdi ahlu sunna mooyeene xataa ma aha madhab jumhuuri ahli qiblaba ma ah waa khadaada jirta wey waxaa kuu soo haray ruuxii gaalnimada ku dhacay falki uu ku dhacay hadduu yahay sariix ku yahay ku cad yahay macnaha ama uu daahir ku yahay faacilka niyadiisi iyo qasdigiisi mina la eeli mahayo wa haadaa waa asal mujmac caleyh ijmaaca baqaaci baa soo guriyey xaafid ciraaqi baa soo guriyey qaraafi baa soo guriyey cabdulatiif ibn cabdiramaan ali sheekh baa soo guurshay waa masale mujmaca cumar baana xukumay fii saxiix bukhaari qadiyadda ayada falka aad samayseed ku dhacday ama aad ku hadashay weedhaasi gaalnimada ah hadday gaalnimo ku caddahay ama ay u badan tahay daahiran maxaad oga jeedaa iyo maxaa kugu kalifa iyo een een ma taalle xukumkan kugu dhejinaynaa falkaada uu keensaday waad ifahanteen baan u malay maaha asal inay ahlusunna muslimiintao dhan baa leh mubtadicoodii iyo sunnigoodiiba yaa la tagiirin cafan yaa wax tagfiirin nin walba wax garanayo masaqoon u leh wuxuu ka hadlahayo maaha baasha inaad ku degdegto naftaada khatar geliso haddaadan garanaynin rabbigaa wuxuu uhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun maa inaan idin baasha ku hayle waxaa waye masaa'il usuul baan ka hadlahaya nimaan wax garanaynayso naftiisa halligin ninkii garanaya wuxuu ruuxa ku gaalaysiinunbaa gaalaysiin kara hadduu doono caamayba allah ka dhige oo jadiidiye iyo murjia iskugu jirtaa waaga maslada aiya waay dheen waa weligii loogama horeyn wadaadka waxsana qadiyadda ayada waa jahaal waxay garanayanba ma jiraan jumhuur ahlicilmi waxay isweydiiyeen ninka caamayga hadduu masalo la weydiiyo fatwo la weydiiyo caami baa fatwo la weydiinaya caami madax weyn baa fatwo loogu yimid markaasuu masalada caamo kale wax kale ma yaqaan laakiin masalada daliilkeedu garanaya ku habsan kara hal masalo ka adag yahay masalada uu daliilkeeda garanaya ma ka fatwoon karaa ka niqaasheen wadaadda waxay dhaw fatwoon maadaama uu masaladan iyo xaadisan xukumkeeda iyo daliilkeeda u yaqaan qole kale waxay dhahan maye daliilku hadduu yahay min kitaab illaahi uu ka garanayo oo min sunnati nabiyina muxamed wuu fatwoon hadday ijmaac iyo qiyaas gashana uu iskaga aamusa maxaa kitaabka sunadu way ka sahlayin ba adilada kale laba qowl ma haysaan hal qowl baa wuxuu leeyahay maya caamay hawshaas looma ogolo jumhuur jumhuurulculamaa maxay qabaan marka caamaygu inuu fatwoon karo muxuu fatwoon mas'aladu yaqaanay la socoda caamada soomaaliyed ma sahlan hawshooda caamada soomaaliyeed cilmi dhagood baa ka buuxa waxaanan u malayn inay yihiin cawaamta muslimiinta cawaamta ugu aqoon badan ilaaqan caamaygeena markuu meelaha xajka iyo cumrada taga ee meelaha wareego wuu la yaabay dadka soo xajinaya wax wadaadaha la weydiin sacuudigooda caamadooda waxaa la yaabay culamada wax weydiinhayaan sahiiro wiilkeena saaldika uu garan oo ku qosli baa maanta oon lagu wareejin sheekh maceesh maxaan ka dhah baarak allah fiik allah yactiika alcaafiya saabal noo dheh caamada soomaalia waa culumo haddaan la iswaalayn carwa kaasa masaa'ilka waaweyn ee diiniga caamay soomaalidoo lixdan jir ama toddobaatan ama konton jira weydii dhammaan wuu ka jawaabi masaa'il yaroo daqiiq ah yaa ku istaagi weliba masaail hadday zaka ku saabsan tahay ama jiraaxiyo jinaayo ku saabsan tahay ama furiin iyo guur ku saabsan tahay uba ka fatwan kara caamiga soomaaliyeed way fahanteen mar malay idan waxaan u jeedaa culummadu ragga masalada ka hadlaya soo uri waxaa ka mid a ah alimaam ibnu salaax fii kitaabi eh, adab اlfatwa wاlmustafti wاlmufti uu kaga hadlay ibnu qayim baa kaga hadlay iclaam اlwaaqiciinka faaida labaatan iyo koobaad mise labaatan laba mujallaka u dambeey ka akriya war masale masale mashhuura wey waagida markay warka da waxaa hi sheekh ibn baas ka warrama muxuu aha waxay dhahan nin imaama caalima imaaman yuqtadaa bihi saas ahaa asaga wuxuu ku faahfaahiyey kitaabka sharxu kashfu shubahaat ninka caamig inuu wax gaalaysiin karo wax takfiirin karo asalkii sheekhu ka duulahaya wuxuu ka duulahaya caamaygu wuxuu garanaya hee wuu ka jawaabi karaa wuxuusan garanayninna inuu ka aamusaa waajib diintu waaba sida fuqahadu maxay yidhaahdeen ninka caamayga ummadda khayr iyo wanaag ma fari karaa hal lahu an yaxtasiba fi اlamri biاlmacruufi wاnnahyi can اlmunkari waxay dhaheen haa masalo hadday masalo weyn oo daahir ah wa salaada ha la tukado wa soonka ha lagu wa zinada waa xaaraan wa khamraha laga wa ribada hawlaha caamiguso ma yaqaan walaa taqrabu zina caaman aqoonin ma jiro inahu kaana faaxishatan hoostu kaa gelinaya wa aqiimu salaata waatu zaka caaman aan daldayni miyaa jiro macnaheed aan garanayn waxay dha masaa'ilka waaweyn ee alamr bilmacruuf wanaacimi ku saabsan ee caamada ay garanayso ummadda way farhayaan wayna ka reebahayaan ushuuna qaadanayo ilahay ka cabsoolaya suuqu dhex mari ya'mur wa yanha masaa'ilka laakiin qarsoon ee khafiga ee culimo waaweyn oo caama aysan geli karin u dhaqaaqi mahay yidhahdeen warkaa war saxan maya mise ma saxan idan yaa waxba kugu lugeynaynaa waa ruux wax takfiirna waxaa weeye ninka garanaya wax ku takfir haddii kale banaanka u cararo maxaa kuu soo hadhay waxaa kuu soo haray oo meesha yaalla ahlu qibla leeyihiin ahlu qibla ma aha nin walbo qiblada u jeedsadee waa ninkii muslima xukman aw xaqiiqatan sidaa darteed niman lagu ijmaacay inay gaala yihiin baa qibladeena u tukada waa kuwe munaafiqiin so ma aha xukunkoodu muxuu yahay ma muslimiin ma use waa gaalo xaqiiqatan gaalo wey ahlu ma aha nin walba intuu biyo isku qoqoya halkaa u jeedsadee waa ninkii sharciga ilaahay marka la fiiriyo muslim iyo iimaan laga helo waynu isfahnaan u malay saa darteed qadaayaadka waa laysku khaldaa oo dadka waa lagu wareeriyaa ha ku wareerin waxaa kuu yimid ruuxa maanic baa jira maanicu lkufri goormaa la ictibaariyaa waa marka ruuxa laga helo ma ah marka la malaynayo bimacnaa ixtimaal baan u jeedaa way dhici kartaa ma ah haddii ruuxu jahli loogu cudurdaara la hayo ama tawiil loogu cudurdaaro ama ikraaha iyo caqli darre iyo lagu hayo waanu cudurdaaraynaa laakiin way dhici kartaa looga waaban mahayo sababkii xukunkiisa in la siiyo haddii ka laakiin la malaynaya mala muctabara ama la og yahay la tagfiirin maayo oo inu isfahanaan u malayn usuushaa waaweyn ayaa laga duulaa hal asalun baa kuu dhimanoo maxaa kufri noqon kara maxaasa aan noqon karin qowl walba iyo ficil walba oo shareecadu kufri ay ku sheegtay baa kufri ah haddaan saarif jirin qowl walba iyo ficil walba oo shareecadu ay tiri ninka sameeye naarbu ku waarahayaa biduuni saarifin asna waa kufri qowl walba iyo ficil walba oo sharcigu ku sheegay inuu acmaashoo dhan duminhayo uu burinhayo biduuni saarifin asna waa kufri saddexdaa toosh baa la qaata oo lagu baaraa afcaasha iyo aqwaasha kufrigaa saddexdaasaa lagu fiiriya maxaa lagu sugaa kufriga waxaa lagu sugaa wasaaishii lagu sugi jiray axkaamta kale wasaa'il ibaat makhraati ictiraaf istifaada ilaah wixii la halmaana idan waxay khulaasadu ku soo aroortay kufriga takfirintu waa xukun sharciga allahna iska leh adiladan lagu laaban culummaduna masaailku qayba isku waafaqeen iyo qaybay ku kala tageen weeye madhab la yidhaahdo waa madhab ahlusunna waljamaaca oo kufri wa takfiir ku saabsan ma jiro oo khaas ah dawaabid lkufr cinda ahli sunna waljamaca waxba kama jiraan hadda ma idiin soo sheegay dawaabid ugu kala tegay cadam اlbuluq waa maanic cinda shaaficiya albuluq waa shardi cinda shaaficiya wa cinda اljumhuur maanicna maa shardina maaha waad hawsha ayaan idinku wareegin